بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الكلام في المجمل والمبين halkan wadaadku kaga hadlayaa shiraazi abu isxaaq halkan kaga hadlaya alkalaamu in laga hadlo oo laga waramo fi lmujmali shayga duuduubnaa oon macnihiisa la fahmayn iyo walmubayan iyo kii la cadeeyey oo la sharxay oo la waadiciyey iyo halkan kaga hadlaya labadaas ayaa meeshan ku wada jira bacdina uu kala hormarin wuxuuna yihi baabu dikri wujuuh mubayin wuxuu baab u yahay dikru in la sheego wujuuh wejiyada iyo qaababka almubayan midka la cadeeyey wey ama midka cad almubayan midka cad ilaa annahu mubayin haddaad tirahdana is aad tirahdana waa kii wax caddaynayay mubayin haddaad tiraahdo bifatxi ba aad tirahdana waa kii la caddeeyey wey marka hadda kan halkan looga hadlayana waa kii la caddeeyey ama caddaa mubayinka weeye is mafcuulka halkan looga hadlayo labadaas wadaadku isdhexgeliyey mid walbana goonimu sheegi doono wuxuu ku yihi faama mubayanu midka cad soomaho iska waadixa fa huwa waxaa weeye kalaamka dee waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood dhowr jeerna waa soo ishaarnay nas iyo daahir iyo mujmal wey nas waxaa weeye halkan suu ku sheegi doono waa shay macnihiisu cad iyo waadix yahay daahir waa shay macnihiisu uu cad yahay shay kalena ixtimaala mujmal waa shayga macnihiisa aan la garanayn laga istaagahayo marka anas waa aahir yucmal yutalasak mujmal soomaha yutawaqaf xukunkiisu waa saas wey ilaa la cadeeyo waa laga istaagaya faama mubayanu soomaha kii iska caddaa fahuwa waxa weye mastaqala wixii la madax banaanaaday binafsihi mastaqala binafsihi naftiisu la madax banaanaaday weeye fi xagga faydidda can ilmuraadi ujeedadii danta laga leeyahay markii saa looga hadlo laguu sheegaba macnihiisu waa makshuuf waa waadix waa daahir waa la iska garanhaya fahuwa mastaqala wixii la madax banaanaaday oo la istaagay binafsihi xagga naftiisa cid kale u baahan yahay ma jirto wey binafsi waxaa lagu leeyahay cid kaleos wax baahan yahay ma jirto wey fi xagga fayida can ilmuraadi ujeedadii danta laga leeyahay walaa yaftaqiru uma baahi qabo umana xaajiya dan qabo fii macrifati garashada almuraadi ujeeddadii danta ilaa gayrihi shay kale uma baahiya xaajimina uma qabo macnihiisu cid kale oo uu baahi u qabo oo inay caddayso sharaxda uga baahan ma jire isagaa cad weeye walaa yaftaqiru uma baahno weeye oo xaajiya dan uma qabo fii macrifati garashada almuraadi ujeedadii danta laga leeyahay ilaa hayri shay kale oo caddeeya oo asaga sharxa uma u baahnow wadaalika kaa mubayinkauna calaa darbayni waa laba nooc wey calaa darbayn laba nooc wey darbun yufiidu binudqihi darbun qayb yufiidu wuu faa'iideynaya macnaha iyo ujeeddada iyo muraadka binudqihi markii saa looba hadlo waa macnihiis iska cadyahay afka marku ka soo baxa binuqihi macaniis horaa laga garanaya cid aad leeda maxaa laga wadaa war ma fahantay ma jirto ah, darmu yufiidu faa'iideynaya macnaha wey iyo ujeeddadii muraadka binuqihi hadalkiisaa isku faa'iideynaya wa darbun nooca labaadna yufiidu wuu faa'iideynayaa macnaha iyo ujeeddadii muraadka min mafhuumihi mafhuumka mafaahimtii aan soo marnay oo ahayd mafhuum mukhaalafa mafhuum muwaafaqa laxnu khiaabkii gaayad howlahaas ku faa'iideynaya darbun yufiidu macna iyo muraadka wuxuu kuhaya bimafhuumihi mafhuumka mafahimtuna waa badanta aan soo mar faladii midkiibid yufiidu faa'iideynahaya macnaha binudqihi hadalkiisuu ku faa'iideynaya saa marka looga laga fahmayo huwa anasu wاظaahir wاlcumuum wey saddexdaas wey huwa waxaa weeye annasu naski weeye iska caddaa naska hadda daliil lagama wado waa midka laa yaxtamilu tawiil alda laga wado iyo wdaahiru iyo macnihii daahirka macnihiis uu muuqday lafdiga daahirka macnihiis uu muuqday iyo wlcumuum iyo cumuumkii wey ile cumuumka dawaahirtu ka mid ah isaga laftiisa wey lakin shiraazi waa kala tiriye wey wuxuu ku yihi fannasu soo ma aha kulu lafdin lafdi kasta weeye kalaam kasta weeye oo dalla ku tusay calى اxukmi xukunkiibu ku tusay weeye bisariixihi cadaantiisa kugu tusay sarixnimadiisa cadaantiisa kugu tusay waadixnimadiisa kugu tusay tafsir kale uma baahna calىa wajhin qaab iyo sifuna kuu tusaya la xtimaala fiihi ixtimaal iyo amaysaan dhici kartaa iyo amaysaan dhici kartaa iyo ismootis midna kuma jira fiihi dhexdiisa wadalika kaas waxa mila qowlihi caza wajal oo kale weye muxamadun rasuul الlah muxamadun rasul hada hadii lagu yiri waxay ixtimaasho warniyo sooma dhici karto inuu daaci yahay inuu nebi yahay inuu kadaa kadaa yahay inuu weli yahay hawlo kale midna fasirka laba tafsirka kama meesha kama suurtagelisay muxamadun rasuulullahi mubtada iyo khabar weeye marka war dhamaystiran wey hadal kalood aad ku fasiri karto meesha ka ixtimaali karaa ma jirto ayb wa qowlihi tacaala weeye walaa taqrabu zina war zinada iyo faaxishada iyo baktiga hau dhowaanina niyo hau dhowaanina hee ku noqnoqonina ama saa laga wada maya laga wado macnahaas macno banaanka yara qofkii maqlaa walaa taqrabu zina qofkii maqlaa wax dambo tafsiir uga baahan yahay ma jiro macnihiis banaan ku yaallaaw macno waadixow walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allah ha dilina nafta ilaahay subxaana wa tacaala xarimay ilaa bilxaqi xaq inaad ku dishaan ma ogee ha u dhowaanina ayana macnaheedu banaan ku yaallaaw oo nusuusi hawshaan o dhan waa iska waadixow wa ka qowlihi sala allahu alay sl nabi maxamed hadalkiisii wey uu yidhi fii kulli khamsin shan kaste shaatun maxaa riba ka waajibaysa hadalka xadiiska waxaa wey nusakha kale sida ku qoran oo kuwa hadda matniga ah oo kale oo aan anagu haysano yuusuf xudiin iyo ay taxqiijiyeen oo matniga mujaradkaan haysano iyo midkaan ay lahaayeen maxaa laya jamaaldiin qasimi iyo khaiib iyo ay lahaayeen iyo nusadan waa kala duwan nusadan waa kala duwan tahay fadani oo buqiyat mushtaaqa kuwaas maxay ahayd xadiisku asalkii sidiisiaba ku socday oo ahayd in la yihaahdo fii arbacin wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu e oo kabacdi la yihah fi kuli hamsin shaatun saa la yihah xadiisku waa saawa asal ahaan saa way xadiisku laakiin nusqadan waa la kala hormari oo nusqadan dee waxay noqotay wa ka qowli sal allahu calayh wasalam fii kuli khamsin shantii kasta oo geela i i kuli kamsin fi kuli kamsin min alibil waxaa weeye shaatun ribaa laga rabaa haye fii arbaca waishiriin labaatan iyo afar min alibil oo geel ah iyo famaa duunaha wixii ka sokeeya hee alanamu ari baa laga rabaawo ah, alanamu e ari baa laga rabaawo marka waa mubtada miyaad ka dhigi khabar baad ka dhigi mubtada ka dhigi khabarkiina xadafo ayb marka labaatan iyo afar iyo wixii ka hooseeya oo geela ari umbaa laga bixiya ari umbaa laga bixiya labaatan iyo shan maalinta geelu gaaro waad ogtihiin neef geela laga bixinahaya neef geela ayaa baxayo ayb marka neef geela eh, in laga bixiyo waa sawa sida asalkaa ah way laakiin wadaadihii madaahib waxaa jira qabta waayahana su-aalo badan baa igu yimid waana ka warwareegsaday wey maxaa la yidhaahdaa asalku waa in geela la bixiyo laakiin lacag ma la bixin karaa geeli oo jooga oo neefkii la rabay laga helayo war lacagna si oo lacag akoon maxaa la iibsida noogu tuur hawshaa ma bannaan tahay wadaaddo qaba baa jira wadaado qaba baa jira wey laakiin asalkii saxiix waxaa weeye geela waa in sekada laga bixiyo ariga in sekada laga bixiyo loo shay walba shayguu ku waajibay oo xoolaha hadduu ku dhex jira asaga laga qaadaya laakiin lacag in loo leexdo waa mukhaalafatu lilasal wey oo liya waxaan uga qiyaas qaadanaynaa midaan ayada ah midaan ayada waa marxaladda koobaad oo ageen intuu seke gaaray marxaladda iyada ahayd markuu geelo shan iyo labaatan gaaro neefkii laga bixin lahaana uu ku jiro yaa lacag qaadanaya e waa mukhaalafatu lilasl wey wغayru dalika iyo alfaada kuwaan ahayn wey wغayru dalika marka xadiisku si isugu xirnaa waa inii sheego xadiiska anas si isugu xirnaa waa inii sheego way ahayd fi arbaca wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu fi kuli khamsin shaatun xadiisku saa isugu xirnaya laakiin nusqadanu way kala hormarisay iyo wغayru dalika kuwaas aan ku wغayru dalika iyo kuwaan aan kuusoo sheegay oo ah muxamadu rasuul الlah walaa taqrabu الzina walaa taqtulu nafsa iyo qowlka nabiga alayh الsalaaةu wasalaam wغayru dalika waxaan ahay min alfaad الصariixa alfaada صariixa waadixa banaanka iska taalo wey fii bayaani cadaynta alaxkaami axkaamta lagu cadaynayo axkaamta alfaada iyadoo axkaamta lagu sharxayo macnaheedu waa waadix banaan ku yaala nas baana loo yaqaana lannu hadda tusaalahan fii arbac wa cishriin warniyo amaa laga wadaa labaiyo toban ama shan iyo toban laga wadaa war boqol amaa laga wadaa konton ma dhihi kartid lanna waa tiro go-an wey fii arbac wa cishriin baa li famaa duunahaa hee alhanam baa lagu yiri wey inaad tira soo ma dhici karta in labaiyo toban laga wado niyo konton in laga wado in siddeetan laga wado ma dhihi kartid lanna waa nas wey waa tiro go-an wey waa tira go-an oo meel taal marka tawiil midna leexleexin lagaa yeeli maayo marka hawsha ayaa nas baa la yihaahdaa macnaheeduna banaanku yaro mubayin waa mid iskala waadixa mubayinkana labaa loo qaybiya mubayin maxaa la yihahdaa binafsihi maaa l mubayin bikayrihi w lagu cadeeyo mubayin binafsihi waa midaan hadda uu sheego nusuustaa wey midda maxaa la yihahdaa mubayin bikayrihana waa shayga markii hore mujmal ahaa kabacdi la cadeeyey mubayin oo banaanka yaalo wey mubayinka marka midaan mubayin binafsi midii la ohan jiray mubayin binafsi naftiisu cad yahay cid kaloo tafsir uga bahan yahan ma jiro ayib qaybtii labaad bu hadda saddex labaad buu tago wuxuu yihi faslu wa ama الظaahiru fahuwa kulu lafdin ixtamala amrayni wahuwa fi axadima adharu kalamri wالnahyi wغayr dalika min anwac اkhطaabi almawducati lilmacaani اmaqsuusati almuxtamalati ligayra ayib wuxuu kiri wa ama ظaahiru daahirku soo maaha daahirku mubayin ka mid oo macnihiis waa cad yahay wey macnihiis waa cad yahay laakiin naski ma gaarsan waa ka hooseeya fahuwa waxaa weeye kulu lafdin lafdi kasta weeye ixtamala ixtimaalo ka suurta amrayn laba amar baa suurtagal ka awo laakiin mid buu ku cad yahay wey mid buu maxaa la yiha waadic kuyo wen yahay wahuwa isaguna fii axadihimaa aahirku wahuwa daahirku fii axadihimaa fii axad ilamrayn weeye adharu kaasuu muuqasho badan yahay wey kalamri amarkii oo kale wey amarku muxuu yahay amarka kelimatlamri marka loo ifcal lagu yihahda laba macno bay ixtimaashaa macno wujuub ah iyo macno nadbi ah laakiin keebaa soo degdegahay oo maxaa la yidhaha ku hormaraysaa macnaha amarkaad ku hormaraysa wujuubkaad ku hormaraysaa wujuubkaad ku hormaraysaa ayb marka wahuwa fii axadihima adhar kalamri weeye amarku yaxtamil inadba he walwujuub wujuubkuna daahir ku yahay inaad tira waxaan ku xambaaraya sunanimo daliil baa lagaaga baahanaya wanahyu ayaa la wey nahyiguna asaguna yaxtamil amrayn maxaa la taxriim iyo karaaha wey marka asalkeeba oo soo degdegayo daahira taxriim in laga fogaado ayb iyo wagayri daalika kuwaas waxaan hayn buu ku yiri oo min anwaaci اkhitaab hadalka noocyadiisa ah almawduucati loo dejiyey lilmacaani macaani baa loo dejiyey iyo ujeedooyin almaksuusati oo khaasaa ah loo dejiyey weeye almuxtamilati oo ixtimaalaysa suurda ka tahay weeye ligayrihaa ayrkeedi macnaha loo dejiye macno aan ahayna waa ixtimaalaysa waa ka suurtagalow amarka sida maal wujuub baa loo dejiyey sunanima waa ixtimaal waa ka suurtagalow nahyiga waxaa loo dejiyey litaxriim waxaa ka suurtagala hee waxaa la yiraahdaa karaah ka suurtagalow marka wغayr dalika min anwac اkhiطaab almawducati loo dejiyey wey lilmacaani almaqsuusa macaani khaas ah ayaa loo dejiyey amarka lwujuub baa loo dejiyey nahyiga litaxriim baa loo dejiyey macna khaasow ayb almuxtamilata ee suurtagelaysa weeye ligayrihaa macaanidaas waxaan waa ka suurtageli kartaa laakiin laguma xambaari karo allahuma e la bidaliil moga laguma xambaari karo taana halkaas wadaad ku xira marka hawlaha waa la qabsanaya waa lagu dhaqmaaya hawsha waa lagu soconaya fasl wa ama alcumuum soo maaha kulu lafdin weeye cumuum haddaad rabti caam haddaad rabto kulu lafdin weeye oo camma shay-ayni laba shay buu daboolay oo wada gaaro wey fasaacidan iyo wax ka badan wey laakiin tirsi ma ahna la soc tirsi ma aha haddaad tiraa saddex iyo afar iyo cadad meeshan kuma jira hadda cadad meeshan hadda loogama hadlaayo mafaahiimta waxaa ka mida mafhuumun cadad laakiin shilaas ma sheegin inaan baraarujiyana way ah mafaahiimta waxaa ka mida waxa la yidhaahdo mafhuumulcadad oo haddii tiro la sheego waxaa la yidhaahdaa macno kale ma laga qaadan karto lama qaadan karo waa laisku hayaa mafhum cadadku waa wax jirow kutubta looga hadla suulka waana arki doontaan insha allahu tacala kullu lafdi weeye cama wada gaaray oo wada taabtay tirsina maan hadda la soco shay-ayni laba shay buu wada taabtay fasaacidan iyo wax ka badan wey fasaacidan fa aktar wey ka qowlihi tacaala oo kale wey faqtulu mushrikiina mushrikiinta dila baa la yidhi mushrikiinta dila lafdiga almushrikiin aad u jeedo waa caamo macno caamo wey in yarna waa ku dhici karaa he in badanna waa ku dhici kara in dhexdhexaadna waa ku dhici karaa macno caamo wey maaa waa ka qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa saariq iyo mid kastoo waxada ee eh, maxaa la yidhaha hala gooyo iyo mid kastoo waxada ayaa meesha ka soo boodaysa marka waa cumuum wey cumuumkaasa saasaa loogu dhaqmaya qof kastoo waxada in gacanta la gooyo ayaa meesha ka soo boodaysa marka nisaabka iyo shuruudda ku xidhan iyo hawlaha iyaga hawla gooniya wey lakiin cumuumka ma la qabsanaya hawa la qabsana lagu dhaqmaya waayri dalika kuwaas waaan ahayn bu ku yii kuwaas waaan ahayn alfaadan ah, ayaad quraan kugu shega waan ahayn manaa cumuum waan soo maray manihisu iska waadixi fahaadihii buu ku yidhi fahaadihi madkuuraat oo laga soo bilaabo naska iyo daahirka iyo cumuumka kulluhaa dhammaanteed buu ku yidhi min almumayani min almubayan kii caddaa bay ka mid tahay fahaadihi haadihi madkuuraat haadihi anwaac aan kuu soo sheego saddexdaa kulahaa dhammaanteed min almubayani kii iska cadaalay ka mid tahay weeye alladii kaasoo laa yaftaqiru aan xaaje iyo dan iyo baahi u qabin fii macrifati garashada almuraadi ujeeddadii danta biha isaga laga leeyahay nuskha qaarkood waxaa ku qoran laa yaftaqiru fii macrifati almuraadi minhu baa ku qoran ah, labada marka waa isku saxiixo ee laa yaftakir aan u baahnayn xaajiya dan u qabin fii macrifati garashada almuraadi ujeeddadii danta laga leeyay biha isaga laga leeyahay ilaa hayrihi cid kale oo sharxda iyo aayaad kaleoo sharxa iyo xadiid sharxda iyo wadaado sharx midna uma baahno isagaa banaanku iska yala mubayin banaanku yala waadixu faktulmushrikiina adigoo furinta taagan haddii lagugu dul akriyo gaal aad sor fadhiya lagu faktulmushrikiin lagugu dul akriyo ora mushrikiinta ku loo jeeda waa kuwa inaad tidhaahdo waa jahli wey ciidankaa lagaa reebaya waa lagu leeya orad aad isbitaal halgey midka xanuunsan yahay lannu tafsiirka u bahan tahay maxay tahay waaba kuwa ku hortaagan yihiin waxaad uga baahan tahay qof luuqad fahmaaye waaba kuwaana waxaad u baahan tahay weliba waa kuwe kuwa inaysan ahayn sooma dhici karto kuwa kale in laga wada sooma dhici karto waxaa lagu leeya waa xanuunsan tahay karoon faysal laga soo daaweeyo xagga lagi marka waa iska waadic cid u baahan yahay ma jiro wa inamaa in kale maahane waa in hadda wuxuu rabaa inuu masale kale oo isla iyadii ku saabsan buu rabaa inuu sharxo maxay tahay wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo naska iyo daahirka iyo cumuumaadka cumuumka lafisu mina dawaahir buu ka mid yahay waxaa weeye saas asalku waa in la qabsado haddii laga wado khaas laga wado caamka haddii khaas laga wado daahirkii haddii laga wado marjuux haddii laga wado waxaa loo baahan yahay in la helo adilo kutusaysa oo ku dhahaysa caamkan sheekhow caamki maxaa layaha maxfuudkaa ma aha ee waa caam maxaa la yidhaahdaa uriida bihi lkhusuus uriida bihi lkhusuus weeye marka waxaa la kan daahirkan asaga waa muawal oo waxaa marjuux baa lagu xambaarahaya taasa waxay kaaga baahan tahay adile inaad keento halkaa naga kaxaynayso meel kale noo kaxayn taas ka hadlay wuxuu yiri waa inama in kale maahane yaftaqir waa u baahan yahay weeye ilaa ayri ayrkiis wuxuu ugu baahanaya oo ayrki maxay tahay caamkii in khaasnimo lagu fasiro e in maaa aahirka lagu fasiro macnihi marjuuxa lagu fasiro ilaa ayri wuxuu ugu baahan yahay fii macrifati inama in kalma yaftaqir ugu bahan ilaa ayri wuxuu ugu baahanaya fii macrifati garashada weeye la garto ma shay la garto laysaan ahayn bimuraadin ujeediyad dan laga leeyahay biha asaga weeye shay kale ugu baahan yahay markaad leedahay shayga cumuumka ahaa aad rabto macno kale inaad ku fasirto hunaa baa waxaa loo baahan yahay he ayr baa loo baahanya oo aayadna tusi adiina tusa umuumka inuusan ujeedo maqsuud ahayn oo maaa la khasisay aahirku inuusan ujeedadu ahayn adilana tusta oo macno kale lagu leexiyey inama in kale maahane nusuusta ayada waxay u baahan yaftaqir wuxuu u baahan yahay ilaa hayri wuxuu ugu baahan yahay fii macrifati garashada la garto oo daahirkii la garto daahirka inaan maanta loo jeedine marjuuxa loo jeedo caamka inaan maanta loo jeedine khaas loo jeedo fii macrifati garashada wey ma shay la garta laysan ahayn bimuraadin ujeedada iyo danta laga leeyahay bihi maxaa la yihahdaa asaga laga rabo mar cumuumkii waan qabsanaynaa haddaad tiraado cumuumka looma jeedo hayr baa loo baahanyo aayad iyo xadiis sharxa loo bahanya ijmac keen baa lagu leeyahy haddii daahirkii aad tira waan qabsanaynaa hayrkiis baa loo jeeda haddaad tirahdo keen baa lagu leeyahay macnihiis waa iska cadyaw fayasixu waa asaxayaabuu ku yidhi oo waa habboon tahay waana sax wey alixtijaaju in la xujaysto bihaadihi anwaac anwaacadan saddexdan kuu soo sheegay annasu wاظaahiru wاlcumuumu yasixu اlixtijaaju wاtamasuku bihi walcamalu bi saasaa asaxaysa oo saxow ay fayascu waa asaxaya alixtijaaju in la xujaysto oo lagu kala baxo oo diin laga dhigto bihaadii alanwaac anwaacda saddexdan kuu soo sheegay oo ah annas wadaahir walcumuum waa lagu dhaqmahayaa waana la qabsanahayaa ninkii yidhaahda laguma dhaqmaayo hayr buu u baahan yahay oo ah adilo kale inuu keeno oo yir cumuumka maanta la qabsan maayo aayaddaanaa khasistay daahirka la qabsan maayo maanta halkaasa loo maxaa la yidhaha macnihii marjuuxa baa loo leexiyey nasku waxaa wey lagu dhaqmi maanta maanta waa mansuuk howlahaas baa loo baahan yahay wa qaala abu thawr wuxuu yiri abu thawr waan soo marnay wa ciisa bnu aabaan isna waa soo marnay alcumuumu cumuumkii caamnimadii idaa dakalow hadduu galo atakhsiisu takhsiis hadduu galo saara mujmalan buu ahaanahayaa weeye oo laa yuxtaju xujaysan maayo bidaahirihi ay daahir cumuum xujaysan maayo ila soomaanan soo marin haddana maanan sheegin caamku maxaa la yidhaahdaa dalaalat maxaa layihaha afraad wuxuu ku yahay daahir soomaanan soo marin a sidaa daraaddeed bay bannaan tahay wax laga khasiiso oo laga saaro wadaaddadan waxay ku leeyihiin mar haddii caamkii takhsiis galo waxaa wey mujmal buu noqonayaa xujana ma noqonayo walaa yasixu ixtijaaju bihi bay kuleeyihiin leanna waxaa dhici karta haddii hadda takhsiis galo wax laga saaray waxyaalaha kaloo ku harayna hee in ayagana laga saaray baa dhici karta marka hadday dhici kartaa meesha hadday timid waxa wey mujmal buu noqonaya waa ka istaagayna hada baatil wey lannahu midka laga saaray daliil baa kutusay in looga saaray inta kale yutamasak waa yucmal bihi he alama daliilka hadana laga dhahay haddana kana waa laga saar haddana kana waa laga saar inta aan ka helayno he mar walba waa haysanayna wixii laga saaray waan garanay inta kale waa muxkam wey waa la qabsanaya waxay dhaheen wadaadada iyaga alcumuumu idaa dakhalahu cumuumkii hadduu galay caamnimadii atakhsiisu hadduu galo saara waxaana mujmalan mid duuduuban oo macnihiisa la fahmi baana waana laga istaagayaa wey walaa ixtijaaju bihi bay rabaan inay ku dhahaan laa yuxtaju la xujaysan mahayo bidaahirihi daahirkiisa la xujaysan mahayo wey marka cidda khasisaysaa kuwaan ma ay kala qaadin ma mufasil baa maxaa la yidhaahdaa mise waa mutasil ma ay kala qaadin laakiin marba haddii taksiis galo saara mujmalan walaa yuxtaju bihi bidaahiri bay ku dhahan w qaala abulxasan akharqi wuxuu yidhi min axnaaf muctasil wuxuu yidhi in khusa haddii lagu khaas yeelo bidaliilin mutasil daliil la xidhiidha sida istatnihii sifadii oo kale shardigoo kale haddii lagu khasiso eh, lam yasir ma ahaanahayo cumuumkii eh, eh, caamkii ma ahaanayo mujmalan ma ahaanahayo mujmal ma ahaanayo yutanasab waa lagu dhaqmayaa wa in khusa haddii lagu khaas yeelo bidaliilin munfasilin daliil ka go-an saara wuxuu ahaanay mujmalan asaguna xintiibu noo baaray mujmal buu ahaanaya waa laga istaagaya miru warkoodan waxba kama jiro shiraasin uu kala tuuri doonaa wa qaala abi cabdillaah albasri wuxuu yidhi abi cabdillaah albasri xusein ibnu cali albasri alxanafi wadaaddaa ku wareeray muxaqiqiinoo waaweyn wadaadkii haysan jiray muxuu ahaa raabit caalam islaami cabdalla turki jiri waxbaan taxqiijinaya iyo maxaa cimaamada guudeed baa ka dhacday ah, nin ay u dhaxayso laba boqoloo sano meelahaas iyuu yihi haadaa huwa dusha ka saarayo markaasaa la kala tuurtuuro oo lagu qosliyo marka iska fiir weliga onaad caqlinayso ayib waqaala maxaa lay abucabdalla albasri wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay xukmuhu xukunkiisu hadduu yahay maxaa la yihahda kutub badan oo uu ka mid yahay sharxu shiraazi lunac uu ka mid yahay uu ka mid yahay bidaaya wanihaaya uu ka mid yahay kitaabkii la oran jiray alisaaba fi tamyiiz saxaaba kutub badan oo qayim ah ayuu waan taxqiijinayaawo waxaan taxqiijinaya markaasu khaladaad badan ayuu galay wa qaala abu cabdillahi albasri wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay xukmuhu xukunkiisu hadduu yahay yaftaqiru mid u baahan ilaa shuruuin shuruud hadduu u baahan yahay ka aayati sariqati weeye aayati sariqa ninkaan cabdilaahi albasri haddaa rabto laqabku macruufka iyo waxaa la yihahdaa aljucal baa la yihahdaa aljucal albaa la yihahda jucal soo doorshaan maaha jucal laqabka asagoo macruufka iyo kutub uga raadin kartaa haddaa tarjumaysa inaad barata iyo halkaa kaga raadi tayib maa layiha in kaana haduu yahay xukmuhu xukmu maa layiha yaftaqiru xukunka maa cumuumka yaftaqiru mid u baahan ila shuruuin shuruud mid u baahan ka aayati sariqati wey aayadda sariqadoo kale aayadda sariqati maxay u baahan tahay de waxay u baahan tahay shuruud wey qofka wax xaday xirsi mitli inuu ka xaday asagu inuu miyir qabo inuu kada kada shuruud bay u baahan tahay wey aayat sariqa fahiya iyadu wuxuu ku yidhi mujmalatun aayaddaas ayada waa mujmalo wey laa yuxtaju biha aayadda la daliilsan maayo la xujaysan maayo ilaa bidaliilin daliil kale in lala mooya aayat sariqa mujmalay noqonaysa laga istaagayaa buy war baa diraa saaxib kama jiro wain lam yaftakir hadduusan u baahna ila shuruud shuruud hadduusan ilaa shuruudin shuruud hadduusan ubaahayn u baahnayna lam yasir ma ahaanahayo mujmalan mujmal ma ahan shuruud hadduusan mar u baahnayn sida maxale faktulmushrikiin oo kale horaa looga boodahaya wuxuu u baahan yahan mujmal ah, faktulmushrikiin oo kale wuxuu yihi shuruud uma ay baahna mujmal wey lakin shuruud u bahanta waa la ohan kara isaga laftigiisa ka waran dimiga iyo mucaahadka kuwa laftooda laga soo reebi maayo ah, dimiga nagu hoos nool wale waa mushrik mucaahidka ballanta nagula jira ayaga laftoodaso kuma jiraan mushrikiin maaha haddana maxaa leeya fatlmushrikiin ma soo gelaayo waa laga qasay maxaad ka tiri laftigeedo marka warkaan hadda uu meesha ku sheegay wax saa macno u siile maaha waa shubahaad muctazila iyo maxaa la yihahdaa wa maxaa la yihahda la naasnuugay ay wataan shiraaji marka u daahi maayo shiraaji warka asaga u daahi maayo kala tuuraayo cunug yiri waa daliil daliilku waxaa weeye xujadii garta lagu kala baxayo calaa maa qulnaahu waxa anagu aan niri oo ahaa fahaadihi anwaacu hee yasixu ixtijaaju biha ti warkaan ku iri waxaa weeye maa qul huwa waxaa weeye ana almujmala shayga mujmalka oo duuduuban ma shay baa layaha laa yucqalu aan la fahmayn oo la garanaynin macnaahu macnihiisa lagama garanayo min lafdihi lafdiga laga garmahayo markii lagugula hadlo oo qof kugula hadlo meel aad u dhaqaajisa ma garanaysid meel aad ula aada ma garanaysid macnaha marka aayaadkan hadda aan soo marnay oo eh, eh, ahayd eh, faqtulu mushrikiinayo wasaariqu wasaariqatu faqtabu aydiyahuma markii lagugula hadlo macnahooda ma garanaysa mise ma garanaysa garanaysa macnahooda waa garanayaan shiraas marka wuxuu rabaa inuu yahay warkiina waa baatil wey mujmal siisa waxaa la yidhaha shay markii qofka kugula hadlo aadan meel ugu dhaqaajisa aadan garanayn laakiin aayaadkan hadda soo hormaray qofkii lagugula hadlo lagula hadlo luqa alcarabiya garanaya macnahoodi ma fahmaya mise ma fahmaayo waa fahmaya waa fahm haddaati mujmal marka ma aho banaankan loogu tiro warkaagu waa baatil buu noqonaya huwa waxaa weeye mujmalku waxaa weye ana almujmala waxaa weye ma shay baa leeyahay lafdi iyo kalaam baa leeyahay laa yucqalu aan la fahmaynin macnaha macnihiisa ujeedai muraadka aan la fahmay min lafdii lafdii laga fahmi maayo wayaftaqiru wuxuuna baahiyi xaajiya dan u qabaa fii macrifati muraad ujeeddadii danta in la garta bihi asaga la garto ilaa hayrihi cid kaloo sharaxdu u baahan yahay wadaad fasira iyo qaamuus iyo axaadiis iyo aayaad quraan lagu fasiro kal u baahanhayaw kaasaa mujmal la yihahdaa wahaadiil aayaad aayaadkan hadda soo hormaray oo ka soo bilaabanaysa xaggee muxamedun rasuulu llah walaa takrabu zina faqtulu mushrikiin aayaadka ayagaabu ku yiri oon hadda soo sheegnay yucqal waa la fahmaya macnaha macnaheeda waa la fahmi lafdiga lafdiga laga fahmaya hor aayaadkan nin kastoo luqa carabiya garanayo lagula hadlay waa garanahaya w tafsiirkeedu banaanku yaalla mujmalna ma aha mujmal waa shayan macnihiisa la fahmi walaa yaftaqiru ma baahna weeye walaa yaftaqiru ma baahna fii macrifati muraadi ujeedada iyo maxaa ley danta laga leeyahay garashadeeda walaa yaftaqiru ma baahna weeye lafdigeeda walaa yaftaqiru lafdi wey lafdiga aayaadka lafdigu soo waday saasaan baad moodaa in daahirka tahay walaa yaftaqiru mana baahna lafdigan iyo weerahan lagu hadlay fii macrifati garashada almuraadi ujeedada danta la garta biha aayaadka la garto ilaa hayrihaa aayaadka ayrkeed uma baahno aayaad kale iyo xadiis kaloo shareecna uma ibaano fahiya waxaa la yihaahdaa aayaadkan ka hayrihaa ayrkeed oo kale kuwa kale min alaayaat weeyo waadix oo macnaheed banaanku yaalaao aayaadka kaloo dawaahirta iyo nusuusta tilka casharatun kaamila oo kale weeyo ka hayraha min alaayaat weeye macnaheedu waa daahir weeye waa waadix weye banaan ku yaala nusuus way horow soco buu ku yidhi sohiya aayaadkan iyada ka hayriha aayaadka kale min alaayaati ka hayriha kuwa kale oo kale weeye oo min alaayaatki aayaadka qur-aanka nusuusta qur-aanka waxay u badan tahay dawaahir bay u badan tahay saasaan loogu dhaqmaayo loo qabsadaa marka shiraasi waa radiyey warka asaga marka abutawr iyo ninka la yiraahdo ciise ibnu aabaan iyo ay sheegeen iyo abu cabdillahi albasri warka asaga waxba kama jiro war muctazila weeye meesha isaga tago fasl وأmا ma yufiidu bimafhuumihi وأma ma lafdi iyo kalaam sooma yufiidu ku faa'iideynaya macnaha iyo ujeedada bimafhuumi isaga mafhuumkiisa fa huwa asagu waxaa weye faxwu lkhitaab wa laxnu lkhitaab wa daliilu lkhitaab wey kuwa ayagaa wey waqad bayanaaha waana caddaynay buu ku yidhi qabla hada albaab baabkan maxaa l hortiisi baan caddaynay faaqnaa waan ka kaaftoomahayaa buu ku yidhi can ilicaadati inaan soo celiyo war badni wey meeshaasaan ku hadalnay uga hadalnay halkaa u noqo weeye waa sax wey halkaa marka u noqo laysweydiin maayo meeshan hadda wadaadku markuu qabanaya fadanib wuxuu yidhi wahuwa almusamaa bimafhuum muwaafaqa markuu ka hadlaayey eh, faxwa alkhiaab wuxuu yidhi markuu ka hadlaayey laxn khiaabna wuxuu huwa musama bidalaalat اlاqtidaa wa daliil khiaabna wuxuu huwa almusamaa bimafhuum mukhaalafa wadaadka sidaan waa ku saxan yahay sidaan waa ku saxan yahay wey limaada shiraasi mafcuul muwaafaqa iyo mukhaalafa labada dood kama taagna laakiin musama bidalaalati ikhtidaac in lagu magacaabo laxna alkhitaab ayaa hadal ka jira sidaa daraaddeed wadaadka hadda muxaqiqa hoos buu intuu qabtay wuxuu yidhi kada fi lasli waظaahiru annahu min sahwi lqalab qalamka sahwiisa bootinsa inay tahay baa laga yaabaa falmacruuf fi kutubi اlusuul ana laxna alkhitaab huwa axadu qismay mafcuul muwaafaqa waa sax kutubta saas baa ku qoran laakiin shiraazi kutubta saa ku qoran kuma qasbana inuu maro waa nin culamaa wey waxbuu qoraya asagu dalaalat maxaa la yihahda laxnu lkhiaac iyo dalaalat ikhtidaac isku mid buu ka dhigay isku mid buu marsiiye marka adigu inaad madhabka kutubta ku qoran wadaadka kulqinjibaarta xaq umalid sheekhu xaq umalid sidaas daraaddeed waataan soo maray qowl mujmal markaan soo maraynay ah, wakada almujmalu min alqowl almuftaqiru ila alidmaar laa yudaca fii idmaari alcumuum waataan soo marnay wadalika misla qowlihi tacaala alxaju ashhur macluumaat soomanaan soo maray halkaan soo marnay wey haddana markaanu maraynay mafaahiimta waa ti uu sheegay oo yiri fasl wathani laxnu اlkhitaab wa huwa ma dala calayhi lafdu min adamiiri ala laa yatimu اlkalaam ila bih marka shiraasi muhiimad waxa wey laxn اkhitaab iyo almuqtada wixii la oran jiray hal mid buu rabaa inuu kaaga dhigo adigu marka saa u fahan laa mushaaxata fi اisilaax haddaan fasaad kale ka dhalanaynin laa mushaaxata saasa lagu wadahayaa lakin wadaadkan hadda waxbaan taxqiijinayaa leh wuxuu rabaa isilaaxa wadaadadu wadaadkan ku luqi jibaaro saxna maaho saxna maamda ayada ka socon baabu dikri wujuuhi lmujmal wey wuxuu baab u yahay dikru in la sheego wujuuh wejiyadiiyo sifooyinka qaababkii almujmal shayga mujmalka wujuudsi qaababkiisa in la sheego ayuu maxaa leeyahay baab u yahay wuxuu ama almujmalu midkii la duuduubay soo ma aha mujmal ijmaal baa lakan waa shayga la duuduubay shayga la duuduubay oo inta gacanta saa lagu qabtay waxaa la yiri gacantayda waxa ku jira sheeg gacantaada waa ku jira maxaan ka garanaya waa malmuud malsoo maaha fahuwa waxaa weeye ma lafdi iyo kalaam weeye laa yucqalu aan la fahmayn macnaahu macnihiisi aan la fahmayn oon la garanaynin min lafdihi lafdigiisa lafti marka laga garanhayo marka qofku saa kugula hadlaba macnihiisa ma garan waxaad u baahan tahay tafsiir iyo lafdi kaloo sharxaad u baahan tahay wayaftaqiru wuxuuna u baahan yahay weeye fii macrifati muraadi bihi ujeedadii danta laga leeyahy in la garto waxaad u baahan tahay ilaa ayrihi ilaa hayri mujmal lafdi kale iyo kelimad kaloo kuu sharaxda ayaad u baahan tahay wadaalika kaa waxaa weeye wadaalika almujmal waxaa weeye calaa wujuuhin wejiye iyo sifooyin buu noqdaa minhaa waxaa ka mida an yakuuna lafdu inuu ahaado lam yudac an yakuuna lafdu lafdigu inuu ahaado lam yudac midaan loo dejin lidalaalatin inuu ku tuso calaa shayin shay inuu ku tuso bicaynihi isaga daatadiisa qodhigiisa shay gooni ah oo la bardaba oo meel taaban oo zayd oo kalea inuu ku tusaba looma dejin markii horeba laakiin waa shay wax badan soo wada gelayaan minhaa waxaa ka mid an yakuuna lafdu lafdigi iyo weerdhu inay ahtay kalaamku lam yuudac midaan loo dejinin lidalaalatin inuu ku tuso calaa shayin shay inuu ku tuso shay bicaynihi shay bicayniya daatisa in kutuso aan loo dejin wey ka qowli oo kale way tusaale waaatuu xaqahu yowma xasaadihi macnaha waaatuu xaqahu xaq markii la yihaahdo xaq shay gooniya oo uu ku dhaco oo meel yaalla ma jiro haddii adin maanta lagu yaha inta wadaad gacanta ku qabtay nin xaqi tus hee ma tusi kartaa iyago xaqa tus buu kuyihi farta maanta waxaan kaa rabaa inaa isaaso nin culamaa ah meed oo waxbaa akriya maadi xaq baan rabaa inaa tusto hataa ma soo qoon karta xaqu xaqu laakiin wuxuu ka dhashaa hawle la sameeyey hadal laga hadlay xukun la riday hawle noocaas ka dhashaa xaqu ha laakiin nebi maxamed inuu xaq ahaa itus haddii ku yirahdo ha qur-aankan mucjiska sunnadan ayada inuu kada kadaa yahay intaasoo calaamad inuu leeyahay hawlahaas waan ka sii daynayaa saxo nebi maxamed aq yahay adilan ku keenayaa diinta islaamku inay xaq tahay itus ha adilan keenayaa laakiin xaq wa la yihao meel fadhiya haddaad tiraa itus ma garan karo meel lama keeni karo lama keeni karo ayib adilga waxaa la mida cadliga waxa la yihao meel fadhiya itus cadli cadaalad waa la yihao meel fadhiya itus ah, cadaalad maxaa farax gololi miyuu ahaa odagii golada yaa waxa la duhurki intuu toosh qaatay iyo madaxtooyada filla soomaaliya maxamed sadro fadhiya toosh intuu qaatay buu la gal markaas farax maxaa dhacay markaasuu yidhi cadaaladdi raadkeedii baan hayaayo halkaanay gasha raadina meesha anaga gashay marka wax cadaalad yihahdo meel ah, maxaa la yihahda maxamed sayd mudul xulay almuhim cadaalad waxa layaha meel marka meel iska fadhiya xaq waxa layaha meel iska fadhiya ma jiro ah, laakiin xaqu cid baa wada baatilka cid baa wada cadliga cid baa wada cid baa maxa la hawsha ka shaqaynaysa ka qowlihu marka wa aatu xaqahu wey xaqiisa la imaada le yowma xasaadi maalinta goosashadiisa weeye dalaga la goosanaya iyo beerahu y marka aq meel meel iska yaal shay mucayana looma dejin aqa markii horeba macaani badan baa soo hoosgelaysa wa ka qowli sal lahu alay sl nabig ilah qowlkiisu uu yihi umirtu waxaa lay amro lay faray anu qaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa intiioo yaquulu ay ka odhanahayaan laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alle subxaana watacaala moogi faidaa qaaluuha kelimadii hadday yihaahdaan laa ilaaha ila allah hadday yihaahdaan faidaa qaaluuha hadday yihaahdaan way casamu way ilaaliyeeno waa dhowreen weeye oo waa xifdeen mini aniga dimaa'ahum weeye dhiigagoodii wey dhiigoodii bay iga ilaalsadeen wey wa amwaalahum xoolahoodii hantidoodii ilaa bixaqihaa xaqeeda mooge xaqeeda marka maxaa le kelimatu tawxiid xaqeedi marka la isku hayaa saa daraaddeed maxaa la yihahdaa saxaaba xataa isku qabteen saxaaba xataa waa isku qabteen ayb wuxuu ku yiri shiraashi wuxuu ku yiri fa ina alxaqa xaqa ila meeshan xaq baa ku soo aroortay wa aatu xaqahu iyo hee maxaa le ilaa bixaqihaa xaq baa laba jeerba soo arooray fa ina alxaqa buu ku yii majhuulun waa midaan la garanaynin majhuul jinsi jinsigiisa lama garanhayo jinsigiisa bimacnaa noociisa lama garanhayo wاlqadri iyo qadarkiisa lama garanayo wlqadr qadarkiisana lama garanayo khaasatan waa markii laga hadlahayo wa aatuu xaqahu intaa mark aayadda la fasirahayo xaqa meeshaa ku jira jinsigiisa lama garanhayo qabiilkiisa iyo noociisa lama garanayo kadalika qadarkiisa lama garanayo meequ dhenya ma boqol kiila ma kun kiila ma laba boqoloo kiila ma hal gaari ma laba gaariba lama garanhayo lama garanayo sidoo kale markii aayadda loo xadiiska markii loo yimaado ilaa bixaqiha asagana waxaan la garanayn hee jinsigiisaan la garanay qadar maa waa saga laga hadla isaga jinsiga waxaan la garanay fayaftaqru markaasu u baahanhayaabu ku yidhi fayaftaqru lxaqu xaqu wuxuu u baahanaya halkan lagu sheegay aayadda qur'anka iyo xadiiska ila albayaan in la sharxo oo la caddeeyo in la tawdiixiyo maxaa la yidhahda buu u baahan yahay wey marka ilaahayna hadda waa sharxay nebiguna ala sala slam waa sharxay weye aayaadka xadiiska iyo aayadka waa la sharxay sidaa daraaddeed faadaani wuxuu ku yidhi falxaqu raqamka saddexaad wuxuu ku yidhi falxaqu fi laaya buyinat buyinat maa buyinat waa la cadeeyey weye jinsigu jinsigiisaa la cadeeyey falxaqu fi laayati weye buyinat waa la cadeeyey jinsigu waa la cadeeyey weye aayatu zakaad baa lagu cadeeyey buyina buyinat aayadda baa maga falxaqu fi laayati buyinat waa la cadeeyey aayadda weye jinsigu jinsigiisa waa la cadeeyey aayatu zakaad baa lagu cadeeyo aayatu zakaad baa lagu sharxay wa aatu xaqahu markii la fahmi waaye aayaatu zakaad baa lagu sharxay wahiya qowlu tacaala wa aatu zakaa baa lagu sharxay marka waa la cadeeyey zakaa laga wadaa maxaa la yihaahdaa wabayana maxaa la yihaahdaa qadrahu qadarkiisina waxaa cadeeyey wey qowluhu sal allahu calayh wasalam fiima saqat isama alcushru yaa qadarkii lagu cadeeyey oo qadarka wax laga rabo ama waxa la qaadaya qadarka waxa la qaadahayo fima saqat اsama alcushri toban meelood meel wey qadarkooda taas waxaa la qaadahaya wey laakiin waxaa laga qaadaya in meeqay dhan yihin asna waxaa lagu caddeeyey weeye wabudyina alqadru aladii yu'khadu minhu xaqu xagga qadarka laga qaada waxaa lagu caddeeyey wahuwa la yusamaa nishaaban isaa midka lagu magacaabo kaasaa lagu caddeeyey qawlu sal la alay slam lagu caddeeyey laysa fima duuna khamsata awsan sadaqa kaasaa lagu caddeeyey hadduusan shan tirgargaarayn waaatu xaqahu meeshaan loogama hadlahayo shan ritir hadduusan gaarayn he meeshan wa aatuu xaqahu kuma jirto wey sheekh isaga tag wey wa ama alxaqu soo maaha fi lxadiidi majhuul jinsi soo maaha faqad ha macnaa faqad wuxuu ku leeyahay qadarka ma asaga waxa laga hadlay meesha faqad saas ka wada faqad bayana waxaa cadday qowlu sal la alay slam baa caddeeyey laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah ila bixda halaaث aلthayib الzani wالnafsu bالnafsi wataariku lidiini almufaariqu ljamac xadiiskaasa lagu sharxay maxaa laga wadaa kelimatu tawxiid xaqeeda maaa ilaa bixaqiha maxaa laga wadaa ah, biaqia kuwaana laga wadaabuu ku yiri laakiin kuwaan keliya hau qaadani kuwaan keliya hau qaadani sidaa dara abubakar sidiiq markay maxaa layahay sekadii ay diideen ayagoo laa ilaaha ila allah maxamada rasuulula ale oo tukanahaya oo soomahaya oo salaadaya markay dhaheen sekada ma bixinayno waxaa weeye abubakar sidiiq waa ku duulay duulaamuu ku qaaday markii la yidhi maxaa dhacay waa tukanahayaana wuxuu yidhi sekadu waxaa weye min xaqihaa buu yidhi kelimatu tawxiid xaqeeda waxaa ka mid ahee sekada ay diideen baa ugoahayaan buu yidhi marka xaqu waa badan yahay kelimatu tawxiid ay leedahay waan ka socon almuhim halka ujeedadu waxaa weeye sheekhu wuxuu ku yidhi minhaa waxaa ka mid ah an yakuuna lafdu lam yudac lidalaalati calaa shayin bicaynihi weeye xaq buuna ku miaalay waana sax wey lanno xaq kelimad mucayano loo dejiyey ma jiro ayb faslu wa minhaa waxaa ka mida ah buyi an yakuuna lafdu inuu ahaado wujuhdu tirinaya an yakuuna lafdu inuu ahaado fi lwadci xagga dejinta xagga dejinta luqa carabi markii la dejinaayey mushtarakan mid la wada wadaagahayo mushtara waad garanaysaa laftiga mushtaraga waa laftiga macaani badan ay wada wadaagahayaan mushtara waxaana lagu magacaaba usul fiqiga markii laga hadlahayo almafaahiim almukhila almacaani mafaahiim waxaa jirta markay kugu timaado macnihii tashwiishkaaga furaysa oon la fahmayn wey labaatan iyo shan afar iyo labaatan dhowr iyo labaatan meelahaas ayaa la gaarsiiya marka laftigu hadduu mushtara kaa noqdo oo macaani badan ay kaa kala jiitaan hadda waxay u baahantay adilo inaad raadiso waa inaad ka istaagto kabacdina adilo aad raadiso kuu sharxaysow an yakuuna laftigu inu ahaado weeye fi lwadci xagga dejinta luqa carabiya markii la dejinay fi wadci fi wadci luqa carabiya markii la dejinaayo mushtarakan mid maxaa la yidhaha la wada wadaago oo macaani badan baa wada wadaagaysa bayna shay-ayni laba shay baa wada wadaagaysa wey kalquri oo kale wey quri iyo qarci labadaba waa la yidhahda kalquri oo kale weeye yaqacu qurcigu wuxuu ku dhacaa cala alxaydi xayd waa ku dhacaa calى uhri daahirnimana waa ku dhacaawe fayaftaqiru wuxuu u baahanayaa qur'igii ila اlbayaan in la caddeeyo la sharxo war shaygaanu haddii lafti qur'i hadduu ku wada dhacay xay iyo uhri oo iska soo iska soo horjeeda e waxaan u baahannahay wey daliil banaanka ka yimaado oon ku kala rajaxnow sidaa daraaddeed bay quriga wadaadna ay ku fasireen uhrigu shaafici iyo keyrkiis ay ku fasireen iyo maxaa min asaxaaba wagayrim wataabicin wala aima qaarna waxay ku fasireen xayd inuu yahay lagu kala jawaad ogtihiin ayb marka eh, fayaftaqir marka uhriga ah, quriga wuxuu u baahanayaa ila albayaan in la sharxo oo la caddeeyo oo quriga saasaa laga wadaa saasaa laga wadaa eh, hawsha in la sharxo u baahanayaa weye marka mushtarak mar hadduu laftigu noqdo bayaan buu u baahanaya faslu wa minha waxaa ka mid a ah an yakuuna lafdu inuu ahaado eh, mujmalkii wujuhdi u tirinayaa mawduucan mid loo dejiyey lijumlatin macluumatin jumla macluumo la yaqaanaa loo dejiya lafdiga marka horeba haye ilaa anahu amar shaniye dakhalahaa jumladii waxaa galay istinaa baa galay weeye majhuulun maxaa la yihahdaa aan la garanayn w weedhan iyo lafdigan marka hore mawduuc ama waxaa loo dejiyo mawduuc u ah lijumlatin macluum jumlo la yaqaano oo waadic macnaheeda la fahmaya loo dejiyo iyadoo saasa ah, ayaa ilaa baan gadaal kaga dhejinay ilaadii aan ku dhejinay ayaa waxaa la yihi wax unbaan ka soo reebna wax unbaan ka soo reebna hadda waxaad ka soo reebna maxay wax kastaba maaa l beeshii waay dhici karta kan iyo kii lasoo reebay kana waa dhici karta kana waa dhici karta kana waa dhici karta dhici karta marka kemiga lagu jumla in laga istaagay noqonaysaa ilaa la caddaynayo waxa laga soo reebay laga istaagaya marka an yakuuna lafdu mawduucan mid loo dejiyey lijumlati macluuma loo dejiyey ilaa anahu hal amr yashay dakhalaha jumladii baa waxaa galay istinaa majhuul istina aan la garanayn waa macnaha istatna istatnihi maaa mustatna mustamin weeyaan soo maha mustatnaa minhu majhuul buu noqonaya limaada liannahu mustatni baa wuxuu majhuul noqday aayadda ku fahmi doonaa ka qowli caza wajal oo alla uu yidhi weeye uxillat waa la baneeyey lakum idinka waa laydin xalaaleeye bahiimat lancaam xoolaha mideeda ma yeeranta waa laydin baneeyey wey bahiimat lancaam ilaa maa yutlaa markiina la yidhi xoolihii waa laydin baneeya yaa istatnaa la daba dhiga waa l ilaa maa yula waa la arinay mooy ad wa la arinay maay yihin marka hunaa jaaad mushkila marka waxay noqonaysaa xoolihii inaan ka istaagno aayadda qur'anka mar hadii la uxillat lakum bahiimat lancaam ilaa maa yutla markii la yihi ilah waa la akrinaya maxay yihin hadi marka waa kew waa in la cadday ilaa inta laga caddaynaayo waa ka istaagtay noqonaysaa ilaa maa yutla calaykum ayra muxili saydi ayb fainahu buu ku sheekhu fainahu qad saara waa ahaaday weeye kalaamkii hadalku wuxuu noqday iyo ancaamtu waxay noqotay mujmalan bay noqotay weeye bimaa dakhalahu wixii galay daraaddeeda bimaa dakhalahu bisababi maa dakhalahu min alistinaa istitnaaha galay daraaddiis ayaa wuxuu ka dhigay hee mujmal buu ka dhigay macnihi hee ijmaal baa galay wey marka waxaan u baahanaynaa ma maa yutlaa inaan naloo sharxaan u inaan naloo sharxo laakiin uxillat lakum maxaa leeyahay bahiimat lancaam macnaheed waadix buu ahaa banaankuina yaalo lakin istinaa mushkila lagu keeno sidaa daraadeed buu saaib ibxaali xaashid wuuu yiri fahdani wuxuu yidhi alisnaa majhuul waqad bayana qowlu tacaala baa caddeeye xurumat calaykum maytatu hadday aan caamtu tahay meyte hadday tahay e soo ka carari mayse waad ka cararaysaa y wdam damiga oo kale maxaa la yihahda dee wuxuu ka mid yahay ajzaadii ancaamtu ayl isna waad ka cararaysaa walaxmu lkhinziir iyo wamaa ancaamtu midaad ka cararaysa waxaa ka mida ah, wamaa uhila ligayr illaahi bihi baa ka mida ah. wix ilaahay keyrkii loo gowracay e ka carar weeye wlmunkhaliqatu wlmawquudatu wlmutaradiyatu wnaixatu wama akala sam ila ma dakaytu howlahaasoo dhan marka wey aayaadkaas aayadda qur-aanka ayaa waxay kuu sharaxday he ilaa maa yutla calaykum maa yutla calaykum marka tafsiirkeedu aayaddaasa lagu sheegay halka ka raadsan fainahu qad saara waa ahday mudmelan buu ahaaday weeye lafdigii bisababi maa dakalo macnaha waxaa ka midoo mujmalkii ka mida buu ku yidhi alcumuumu baa ka mida idaa culima haddii la ogaado annahu cumuumkii makhsuusun in la khasisay waa la ogyahay cumuum baan waxaan haysanaa jamaaca allah in la khasisay cumuum baan haysanaa waxaan ogna sidoo kale in la khasisay laakiin mushkila waxay ka timid wixii laga khasisay ma naqaano oraskan soo caam ma aha ha taksiis ma garan saa tira ha markaasaan ku yiri maxaa laga khasisa saa tir ma garanayo mar hadday saa dhacdo waxay noqonaysaa mujmal buu noqonaya waa in laga istaago ilaahumaa inta laga caddaynaayo shaygii la khasisay la bardhayo leeya kanaa laga khasisay inta kalena waa caamnimada baaqoto waa qaadanayna macnaha waa la fahmay dad wuxuu min hada almacna iyo macna alijmaal waxaa ka mida mujmal min qabiil mujmal waxaa ka mida oo maxaa leeyahay sida istatuum markuu galo oo kale majhuulka u noqdo kale waxaa ka mida alcumuumu cumuumkii baa ka mida idaa culima haddii la ogaado annahu cumuumkii makhsuus in la khasisay oo walam yuclam aan la ogaan maa khusa minhu wax laga khaas yeelin ma ogno waa caam waa ognahay ko labo waxaan ognahay taksiis inuu galay saddex laakiin mushkila waxay ka timi wixii la khaas yeelay ma garanayno midkood ma anigaa layga saaray ma adaa lagaa saaray ma kaasaa laga saaray ma garanayno oo inaan ka istaagno marka mujmal buu noqonaya fa haada midkaan asaga aydan ku noqonaye ee mujmal buu noqonayaabuu ku yidhi si looga istaaga uxillat lakum oo kale looga istaagay yaa isna looga istaagaya liannahu asagu laa yumkinu ama liannahu amar yashaaniya laa yumkin ma suurtagelayso alcamalu bihi in lagu camal falo oo lagu dhaqmo qabla ka hor wey macrifati garashada maa khusa min wii laga khaas yeelay inta la garanayo ka hor in lagu camal falo ma suurtagelayso mujmal bu noqona waa laga istaagaya ayb haddii la yar shaygan caam buu ahaa markaasa waxaa lagu yidhi nin baa laga saara ninkii hadda waa ke maanigaamse waa adiga ilaa ninka asaga hebel la dhahayo ka istaagayna maaa yeelay amri shay laa yumkin ma suurtagelisa alcamalu in lagu dhaqmo bihi asaga wey qabla ka hor wey macrifati garashada maa khusa minhu wixii laga khaas yeelay inta la garanahayo ma suurtagal maha in lagu camalfalo marka mujrim bu noqonaya waa laga istaagahaya waxaan sugaynaa ciddiina tiri caamkan waxbaa laga khasisay baan waxaan leenahay warwalaa waxaad noo caddaysaa khayr allah gudsiye wixii laga khasisay noogu dhawaaqami magaciisa noo sheeg kabacdina horan soconaynaho fasl wa min dalika aydan waxaa ka mida mujmulaadkii ka mida an yafcala inuu sameeyo rasuululahi sl rasulka ilah wuxuu samey ficlan ficil buu sameey waa iska fududayan fusushan iyadao ficlan buu samey rasulka alayh salatu wasalaam ficilkaasoo yaxtamilu ay suurtagal ka tahay wajhayni laba waj ba maxaa la yaha suurtagal ka awood ixtimaalan waaxidan wey ixtimaalan suurtagalnimo waaxidan oo keliya wey nebi maxamed ba alayh slam ficil buu sameeyey ficilkaas laba arrimood iyo laba qaab ayaa suurtagalka waana sameeyiin konton iyo konton wey ixtimaalan waaxidan konton konton wey mil tusaale waxaa weeye maa ruwiya wixii la wariyey maa ruwiya waxaa ka fiicnaysa in nusaqa qaarkood ku qoran mithlu an yurwa oo kale saas kale an yurwa in la dhahoo kale tusaale ahaan lannu xadiis hadda meeshaan ma ahaw xadiis maxaa la yidhaahdaa alfaadda qaarkood si carabi ahaan u cabiraaya shiraasi wey ayib milu maa ruwiya wixii la wariyo o kale anahu nebiga alay sl jamaca wuxuu jamciyey weeye salaad buu jamciy salaad jamci fi safari safar anahu jamaca fi safar safar buu salaad jamciyey wey ayib anahu jamaca fi safar waana soo hormartay wey inay xadiistii hawshaa ku sugan tahay marka marna laftigu cabiraya marna macnaha isaga cabiraya shiraasi waana in sheegay dib ugu noqdo kutubta wey aniga lama qabsan karo fa inahu hadalkan asagaahu mujmalun waa hadal duuduuban wey jamca fi safar haddaad tiri war safarku waa kee ma mid gaaban ba mise waa mid dheer kee wey ma mid nabad aha mise waa mid qaxa ma mid abaara mise waa mid dooga intaas maxaa la yihahda safarku bay soo geli karto fainahu mujmal liannahu maxaa yeelay yejuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu hado fii safarin tawiil safar dheer inuu yahay baa dhici karta wey oo dadku waxay tawiil u yaqaanaan aw fii safarin qasiid safar gaaban inuu yahay baa dhici karta dadku safar gaaban u yaqaanaan falaa yejuusu marka ma bannaana xamluhu safarka in lagu xambaaro calaa axadihimaa midkood in lagu xambaaro qasiirka iyo tawiilka mid ka mida in lagu xambaaro duuna alaakhari midka kale sokadiisa ilaa bidaliilin daliil aad hesha ma ogiye mid baan isaga xambaaranayaa haadaa waxaa la yidhi amarku taaglayn baa leeya walaa yejuus wey waa tarji biduuni murajax laa yajuus w marka waa inaad midkood hesho wey maahane lagaa yeeli mahayo marka saaib maaa la yiahda xaashiyada hoos wa ka ishaarahaya fiiriya w watibahay wakada waxaa la mida buu ku yidhi idaa qadaa wakada waxa kaa la mida oo mujmla u noqonahaya idaa qadaa hadduu xukumay nabigu alayh isalaatu wasalaam fii caynin daatu wuxuu ku xukumay daato guri iyo baabuur iyo faras iyo hee addoon buu wax ku xukumay waa shufcadii o kale midaan la soc waa shufcadii adaa bishuuco kale macnata kada waclama idaa qadaa hadduu xukumo fii caynin caynbu maxaa l wa ku xugay taxtamilu ixtimaalisi suurtagal ka tahay xaalayni laba xaaladood wey ixtimaalan waaxidan hal ixtimaal iyo hal ujeed iyo hal macno iyo laba suurtagalba oo siman oo konton konton ma kala badna maxaa dhici karta midkan inuu konton boqolkiiba maaa l lixdan uu suurtagal ka tahay kan kala afartan ka yahay kan badan baa marka qaadanaynaa laakiin hadda maxaa laga hadlaya ixtimaalan waaxidan waxaa weeye waa siman yihin waa konton iyo konton mil maa ruwiya wii la wariye weeye mil maa ruwi la wariye ana rajula nin weeye afdara waa afuray fii ramadaan buu afuray wey nin baa waxaa la yihi ramadaan buu afuray faamarahu nabiyu sal ala sl nabig wuxuu amray bilkafaarata inuu kafaaro guto laakiin ninka lama sheegin ma raashin buu cunay ma biyuu ku afuray ma islaam buu u galmooday waxba lama sheegin kabacna waxaa la yihi facalayka kafaara la yiri ah, fahuwa mujmalun waa mujmal hadalka asaga fainahu asagu fainahu amr shaana yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado ninka an yakuuna rajul afara mid ku afuray bijimaacin galmo inuu ku afuraa dhici karta wayajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado rajulku afara mid ku afuray biaklin cunitaan mar hadday labaduba suurtagal tahay inaad tira waa iskala boodahayaa ama labadaba waan ku wada xambaarahaya ma dhacayso limaada meesha ficil baa yaala waxaa weeye wax cumuum laga qaato oo nudqiyana ma haysid meesha nudqi miyaan ku haynaa maya marka cumuum meelaad uga rado tiraahdo jimaac iyo maxaa la yirahdaa agli intaba waan ku xambaaraya man kuli man afdara he facaley kafaaraad ku dara meeshi maa isagu qadiya mucayana la xukumay waa ficlu marka wuxuu ku yuri sheekhu falaa yajuusu ma banaana xamluhu inaad ku xambaarto weeye ficilka asaga calaa axadihimaa midkood inaad ku xambaarto duuna alaakhari midka kale sokadiisa ilaa bidaliilin daliil inaad hesha mooge daliilkii marka waa la helayo hadda muxuu noqday waa ninkii hee aniga xaaskiisa u galmooday jamac ninku ka yimi ninkaasa kafaare laga rabaa ama ninkii raashini biyo ku afuray maya w fa haadihi wujuubu wajiyadan ayada ah wajiyadan ayada xaggee ka soo bilaabatay laga soo bilaabo minhaa an yakuuna lafdu lam yuudac lidalaalati calaa shayin mucayan haye an yakuuna lafdu fi lwadci mushtarakan bayna shayayn an yakuuna lafdu mawduucan lijumlati macluumati min hada macna alcum idaa culima anahu maqsuus min dalika ayda he nabigu inuusa an yafcala rasul ficla yaxtamil wajhayn ilaah aakir soo wado wujuudaasoo dhan dhammaan wey wixii soo hormaray wuxuu yidhi fahadi lwujuuh wajiha soo hormaray tirso laa yakhtalifu isma khilaafayo muran iyo dood kama jirto laa yakhtalifu lmadhabu madhabka shaaficiyada dood iyo khilaaf kama jiro fii ijmaalihaa inay mujmal tahay wujuudan aan kuu soo sheegay aan tiriyey madhabka shaaficiyada waa laysla ogol yahay buu ku yidhi inay wujuudan mujmal tahay loona baahan yahay adilo kaloo cadayso oo sharaxda loo baahan yahay khilaaf kama jiro iyo waftiqaariha inay u baahan tahay iftiqaariha inay ubaahan iyo xaajiya dan u qabto ilalbayaani in la caddeeyo oo la sharxo oo la tawdiixiyo oo la tafsiiro inay u baahan tahay doodu kama jirta weeye hawshaa iyadaa weeye korteed marka mujmal baa lagu xambaaraya doodna kama jirto halkaasaa la dhigaya laakiin hadda kabacdi wuxuu bilaabi doonaa kuwo laysku hayo ma mujmal ba mise mujmal ma aha ayuu rabaa inuu kiciyo kuwaasaan marka berri insha allahu tacala taaban doonaa adaa bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed calaa alihi waasxaabi ajmaciin